meesha dheeradho waqti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad dihiigaiyo laabta ku hayseen barnaamij iskuma jire waa barnaamijkee waa barnaamijkii galab wanaagsan gudahadhidaacada kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan mar kale ismaqal haboon barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku maqashaan dhegaystayaal kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga iyo lamaanaha sidoo kale galabtoo kale waxaad maqashaan xibintii noo sheekay oo dhegaystayaasheenna ay markaasi soo diraan sheekooyin fara badan inaan halkaan aan oga akhrino waxaad kaloo maqli doontaan sheekadii xiisaha badneed ee walbahaar adduunyo mar kale iyo galab wanaagsan talaado arbaciyo qamiis todobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo galab wanaagsan cabdulaahi adiga iyo dhammaan saaxiibada galabta barnaamijka dhegta ku haya galab wanaagsan deeqay adiga iyo aniga iyo farsamayaqaanka iyo dhegeystayaashaba galab wanaagsan oo qurux badan waayahay galabtu waa talaado galbaha kale way ka duwan tahay alaaba waxaan halkan ka akhrinaa sheekooyinka ay saaxiibadeen inoo soo direen mm-hmm. galabta waan filaya dhankaaga inaad sheekooyin badan oo qosol badan ooyin weliba eh, kala daran mm-hmm. dhowr xabo mm-hmm. oo haddii wakhtiga uu ii saacido ah. aan dhammaantood halkaan ka akhrin doono haddii ilaa idmo dhammaantoodna midba midka kale way ka daran tahay qosalka marka la fiiriyo iyo qaraaxada galabta halkaan dad badanaan ku wada qosli doonaa hadduu eeba idmo sheehayna soo qaata saaxiibayaa heeska daafurka galabta waa fakfakada ah waayahay galabtay <laughs> ma xuma galabta maadaama aad heeska daafurka aad rabtid inaad ku horumartid deeqay kugula dhagaamso ku fasaxa waayahay maba iideenaysidba waayahay anaa kaa roonaanaya noo soo qabo bal waxaan soo wadaa oon saaxiibada leeyahay galabta nala dhageystaa heeska daafurka cabdinaasir macalin ayaa ku luuqeynaya heesta waxaa la yidhaahdaa qonyar socodka iyo khamuusiga ku raaco qabowga webigiiyo qalaafay ku dhalatay qalaafay ku dhalatay cabdinaasir macalin aan soo wada dhegaysano dhulkii ka go'ay harow kama baxi faransidii uqayirmo dhulkii ka go'ay harow kama baxi oskolkoy qaarisa uma qalme oskolkoy qaarisa uma qalme udayda jeli nafto la qaadana ka qarwi harkay udayda jeli nafto la qaadana ka qarwi qabri dexdi qol cidlaa kaa daarane qabra yarmi qabri dexdi qol cidlaa kaa daarane qabra yarmi kun yar socorkiyo qaabuunsigan ku raaco madowga weligiyo qallaafay ku dhalatay kun yar socorkiyo qaabuunsigan ku raaco madowga weligiyo qallaafay ku dhalatay maaldigan bay quraansidii ku qorante maaldigan bay quraansidii ku qorante waan qalalo aacileeda beri daaqad daadow lagu sugiye qoraxday nuurka badanka qaadatee qoraxday nuurka badanka qaadate qaararkiyo korteeda dhilan kan iyo qoofkani ka qaayide umayne ajirkii umayne wadnuu ku qorbo maqan kare ajirkii umayne wadnuu ku qorbo maqan kare kun yar socodkiyo qaamuunsiga ku raaco qabowgaawdiyo qallaafay ku dhalatay kun yar socodkiyo qaamuunsiga ku raaco qabowgaawdiyo laafay ku dhalatay aalbigambay waa sidii ku qorante aalbigambay qora sidii ku qorante waan qalalo jacaylkeeda iqarribe waan qalalo jacaylkeeda

halganke haarunta siyo qarnigaan joogno way shaqaalkante qunyar socodkiyo qaamuunsiga ku raaco qabowga wadiyo qallaafay ku dhalashe qunyar socodkiyo qaamuunsiga ku raaco qabowga wadiyo qallaafay ku dhalashe haaldigan bay quransidii sii ku qorante waa hagaag saaxiibayaal ereyada heesta waxaa ka mid ahaa kunyar socodkiiyo qamuusiga ku raaco qabowga webigiiyo qallaafay ku dhalatee sidoo kale waxaa ka mid ahaa ah. quruxday xowralcayntii qarsooneed la qaybsatee haa qoyskaygoy noqotaan qaboobi lahaa buu leeyahay fanaanka uhuh. qalbiganbay qoraan sidii uhuh. igu qorantee uhuh. ammaanaa ku dhammaatay heysta wax walba waa la isugu geeyey si gabadhaas loogu muujiyo inay tahay xuuralcayn waayahay waxau yidhi qaybtaa hore iyo qaarkaa dambiyo dhexdoo la qoray ayay indhuhu qabteen qaybtaa hore iyo dhexdoo la qoray indhuhu qabteen waayahay ereyada heystay ka mid ahaayeen mm-hmm. waa tahay heystaas oo uu ku luuqaynayay cabdinaasir macalin oo la yidhaahdo heysta qalaafe mm-hmm. waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan mar kale saaxiibayaal dhegaystayaal soo dhowaada cabdulaa sheekada ugu horeysana ma adiga ku siyaamsanayaa kaa qaad mar kalemayamaya inaan laba isu kaa daro an dulqaadkaas meli waa ogtahay marka maadaama hiista aa ku hormartay daafurka barnaamijka sheekooyinka dhankooda aniga ku hormara waa tahay galabta waa talaado mm. inta badan xubinta noo sheekeeya noo taalo mm. dhegeystayaasheena sheekooyinka ay soo direen halkan ka akhrina mm. sheekada ugu horeysan soo qabana deeqay mid ciyaalka xaafadda ah oo mm-hmm. tabliiq raacay mm-hmm. baa lagu qoray inuu ka wacdiyo masaajid salaada kadib xarfaankan aqoontiisa diine ma badnaynba waase la qasbay mm-hmm. markuu soo istaagay ayuu wacdigu ku bilaabay sidan akhyaaray diinteenna inaba caadi maaha ilaahay naxariistiisana maba dhammaanayso idinkaaba yaabaysiine laakiin waa aydintuugaa dembiga aan gebka dhahno ajirkana siday tahay aan ugu yaacno xarfaanay waa inaad adkaysatiin oo xaliimooyin raadiska aad ka dhacdiin luuqada <laughs> wa lagu adinay luuqada wax lagu cadinaya waxay tahay luuqada cajiib ah, ah. Mhm. ersuuqeedka ah, eh, er magaalada dhallinyarada ay isticmaashaa ku badan mhm. marka xaliimooyin raadiska ka dhacudha mhm. aakhiro waxaan kaga horeeyo bajaqyaal holac ah <laughs> oo <laughs> kala jeedo malaha laakiin haddaad marax ku noqotiin diinta mhm. ogaada mhm. in ilaahay idinku daadinayo mhm. oo cadaab roobka uu idinkaga dhigaayo ee waa idin baryaa ah aan caadi iska dhigno kuwii loo wacdinayay ayaa qosolka la joojin waayey markaasuu inta joojiyey wacdigii ku yidhi xarfaanay ha idiin macaanaato jannada waana ka dhaqaaqay isagoo leh annagaa dhowrayaal waqti isaga luminaxarfaanay mm. aan ka dhacno mm. diinteena inaga caadi ma aha mm. xalimooyinka aan ka dhacno ilaahay jaqo inaga dhigaa <laughs> sheekadan aadka u qosalka badan dhegeystiii soo diray aadan oga mahad celinaynaa wuu naga qosliyaa runtii marka si loo fiiriyana wacyiga hadba qofka meesha uu joogo waa suuragal inuu aqligiisa iyo hadalkiisuba ay markaas is yeeshaan marka qof dhallinyaraahoo ciyaalka xaafadda iska ah inta badanna marka wax la wacdinayo waxaa jirto nidaam wax loo wacdiyo aan fahamsanayn kayfiyadaas ama dhaqankaas ama nidaamkaas haddii la dhaho samey isagoo yani wixii wax ka fahmaya haddana wuxuu isticmaalaa ereyadii uu magaalka ku joogi jiray ha marka qofkaana waxba ma dhibin mm-hmm. luuqadiisii yuu wax ku wacdiyay hadduu yidhi aan iska dhaafno xalimooyinka mm-hmm. ee xowralcayna naga horraysa mm-hmm. dembiyada aan iska dhaafno ilaahay aan ka xishoonno intii uun wuxuu u dhahay sidii ciyaalka xaafadda ay ula fahmi lahaayeen iyaguna sababtay ku qosleen waxay tahaan filah in marka la wacdinayo ay arki jireen wacdi xoogaa luuqad ahaan ka duwan marka ay la yaabeen xarfaanay aan sidaan yeelnada inay iyaguna isdheheen dhaceen shiikhu isagaa biciyaal suuqa ee maxooyinka wacdina isagana wax wacdi unbuu islahaa waxaa la isma lahayn sheekooyinka galabta way badan yihiin sheeko kale ma soo qabtaa waayahay eh, midbaa waxaa la yiri oo dadka waxyaabaha maanka dooriyo isticmaalo ka mid ah ayaa aabahii dhintay isagoo oynaya ayaa taleefankii laga soo wacay wax yar ayuu la hadlay markuu taleefankii jaray ayuu oohintiisii laba jibaaray micnaha intuu taleefonku hadlayay oohinta waa isku celinaya ma oynaynin markii sheekadii markii yani taleefonku in yar ku hadlayna oohintuu laba jibaaray taleefonku ku hadlo taleefonka iska dhiga kadib dadkii ayaa ku yiri maxaa soo kordhay kulaha walaashay ayaa isoo wacday iyadana aabaheed ayaa dhintay anaa walaashii isoo wacday ah. oo aabaheed dhintay ayadana ah. <laughs> aabaheedadhintayshakaaalan isagaa la yidhi aabaha dhintay kadibna wuxuu yidhi walaashaa isoo wacday waxayna ii sheegtay Eh, walaashiis waayaba yani hmm. isaga aabihiisaa dhintay marka geerida aabihiis iyo katiiraanyadii wixii ah, la oynayay marka walaashiisa soo wacday hmm. eh, intii ula hadlaybaa waxaa layidhi oohintii uu aamusay marka hmm. dadkiibaa waxay yidhahdeen maxaa soo kordhay taleefonna waa ku hadlay moogtahey ah. markaasa waxauu yiri walaasheeyaa isoo wacday mhm. ayadana aabaheedaa dhintay waxaa laga yaabaa ah. walaashka weyn inay isabarsiinaysa leed abuu naga dhintay ilaaha naga jeclaaday ah. laakiin isaga aabaaaabiisdhintawalaashisooacday ayadana aabaheedaa dhintay <laughs> <laughs> waya waa sheeko ah, oo naga qoslisay saaxiibka nala soo wadaagay waxaan leenahay aad baad u mahadsan tahay mhm qabiya dhexe barnaamijkan islasii maraynaa dhinaca kaalimaha sugaantaan yaro jaleeci doonaa cabdulaahi mhm. maadaama heystii daafurka ah qaadatay mhm. markaan aniga qaadanahay waxaan soo qabanayaa heys uu ku luuqeeyo fanaanka lagu magacaabo cabdirasaaq anshax heystan waxaa la yidhahdaa nasri mhm. sida caadiga ah heysta qisaa laga sameeyey Eh, qisada sida dhabta inay ugu dhacday fanaanka in kale sheegi kari laakiin heystan eh, marka la fiiriyo muuqaala laga sameeyey heystan markii lasoo saarayay xilligeedii koowaad eh, aad waxaa loogu jilay nolol duruuf ah kadibna qofkii oo ka baxay isbedel gaaray iyadoo markaas la muujinayo mar walba nolosha lagu sabraayo inay ka dambeyso barwaaqo iyo baraadhe marka heesta nasriyaa la dhahaa cabdirasaaq anshax ayaana ku luuqeynaya aan soo wada dhegeysanno saaxiibayaal wali uga dartaa waa lilumsaaye

kaga jacayli waraabsha gowacad weeweel raacadiyo deersanila waaba ankaabaawayhi aqa iyo wiiqaniyo maydha abaawaxid iigu deeqoon weyna kugu maasha waxna diilo waxna dhaa waxna kala geeyaan inaad waxna dhiba naga weecisa weynoaynoaynoweydhiistay noolacad noolaafiya nolol wanaagiile nololasri iyo raynrayn wada tabaan rabbigoo kumaydhiistay farxad waartiyo gulan wiiqninbaan rabbigoo weydiiyo wanaagii nolol casri iyo raynrayn wartaba rabbiguu oh, ku weynaystay farxad waartiyo gula midnabaan rabbiguu ku weynaystay akhirna webiyada jannada rabbigu oh, weynaystay waxna diila waxna dhaara waxna kala geeya inaad waxna dhiba naga weecisaan wayno wayno waynoon ku weydiistay nolol macaan nolol waafiya nolol wanaagile nolol casri iyo raynrayn wartabaan rabbiguu ku weydiistay farxad waartiyo gulan weerninbaa

dhegeystayaasheen ay dhegeysan jireen sheekadii xiisaha badnayd ee walbahaar adduun dhegeysa habboon wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta afraad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan reediyo kulmiye kaas isoo qabo may kaas ma qaadanaysid suleeqa anigaa ku dhahay kaas ma qaadanaysid may aniga kuu diiday waxaan kuu dooqaya aniga taleefonkaas ma aragtaa oo dahabi dahabiga ah weyn waay cid waa ila cid ku la abaan waa la qeylna mooguda waxaan hadiyad waay taleefonkaas weyn kama ii ha nasiib badan iyo waa iga foqdo wallaah walaal taleefonkaas soo qaabal Ehm, imisaad iibinaysaa adiga eh, laga badi maayo dolar aduunyadhanaa lagu qabsan kara maaa kugu dhacay markaa ku dheelin adig noocusan been waaya walaal kan macnaha lacagta ka nixin waa nooc caalami waa wili nooc ugu dambeeya waayo soo baa caalamka kan midis fiir waa ka abo abo kaamira khatar waa khatar waa 600 doollar 600 doollar waay tobankaas waa laga dhimayaa Soomaaliya waxa micnaa malahana baayo waxa iga diidin culees waay waxaana boowi supermarketka ceeb waa kuma booqi karna taleefonka qaadke ninkan khatar waaye ceeb waay ceeb waa kula war aan buur la issaaraay taleefoonkaana qurawaab ii dhacatabe farxadda adduunka maya wax kale maya ceeb waay wax kale culees ma saari karin lix boqol iyo konton doollar teleefoona alsa u faraxsanaale akhrin miya waxaa masriyo kaamirada iyo naga fiiri iphonekii soo qoy gaajarkiisa kaamiradiisa waa taas maasha allah taleefonka waa taleefon casriya dabcan laakiin niyaw taleefanadan waaba iska raqiisbe suleeqan walaashay suleeqo taleefonka waa ah. Ah, aniga dooqayga muxuma umalaynaa suleeqa eh? samiiro aboo taleefoonka guriga markaa geeyo hooyo saa ugu sheegaan taleefoonkan hooyo waa igu qaylinaya samiir an saayeela abuu telefoonka weyn waay gacanteeda xitaa uu kaweyn halkane aniga meeshaan markii aan imid taleefonkan dunida waxa laga gadayo iyo soomaaliya waxa uu ka joogo muwaarata adima lix boqol iyo konton doolar lacaga walal macaan badan maxaa kaloo qaadanaysaa taleefonka iska daa lix boqol hadaa haysatid ani ma haysti dad aan haysana baladku waa joogaan moogdo haya lix boqol iyo konton doolar taakiira gabriidis oo ka adeega talaabe ma wax kale mara ku dhibaayo walaal waa dhawahay gabadha laga rabaa in wax kale tusinaaq walaal maxaad dalbanaysaa kan daraad soddon doolara leegdhiyo maanta lix boqol iyo soo waday webiga yaa weyn waxaa soo wadaa weynaan ku kan xaa galo cabdiin doolar lee soo dira waaye allah qaalid haddaa intuu geeya telefoonka maanta woo yaabi doonaa balaayo war badan asagoo dowlad meelaha ku dheelaayo wuxuu ku kan inta ka keenta geed la hoos fadhiya wax baranaayo ma shaqaysanaayo wixii laga keenana asle ka fika waaya waxaa maleeya telefoonka qaaliga ah. hadda ka waran farxad makaa timid wejigaada ka waran habo waa faraxsanahay adi kaala laakiin wax ma isku niin wax ma naga dhexeeya hal maalin is aragnay sababarka waxaan dhan oo qarasha isku gelinaysaa waxaa siyaaqay micno marhan bismillah aadanaha waxaas ka badanay dunida isku qabtaan waxaan soomaaliya islanahay gabar walaashee oo dadka iiga dhawaataa maxay tahay qaraabanimada ii sheegaysa waxaas niidaada ka saar nasowda aan kusii dhaweeya gaariga aan kugu qaado weydiin karaa way weydiin kartaa macnaha dalka maa ku cusub tahay qaabkaaga saasay leegayaan <laughs> dabcan adiga siday kula noqotaa mar waliba kaaga jawaabaya haa waa jawaabta <laughs> sax waay moo <laughs> sidaas weeyaan haa dibadaha ku soo bartay dad caawina walaa aad miskiinata aboo may aan gaarin raacays supermarketka dhabarkiisa la deganahay way waa ku sii raacayaan soo cidan soo may may waa la ku qaylina hadda telefoonkan fikir ay ahay hadda isla hadal ku jira telefoonkaas aan cid ugu soo dhacdhacsiin lahaa wax waa laakiin dhima lahan een telefoonkaada ii sheeg telefoonku waa kama ka qor aboo waa yahay nambarkaada samiir habeenka la ka soo wici ha oday waa ugu qaylinano habeenka hooya aadka fadhiya habeenka lagu awririixaa marka maalintii la soo ama anaa kusoo wacaa ah, xilligaa jaansi wiilkan qaalid ah ee la dhashay inuu shaqaysto ma rabo meeshaanu iska fadhiyaa maalin walba waa kanaa wuu baxaaya banuuniya soo ciyaaraa wuu soo noqonaa ciyaalka xaafadu lasoo baashaala wuu cunaa wuu cabaa wuu seexanaa wiil dhalinyaro hadda soo baxaaya waa saan mustaqbal uma ahan inuu shaqaysto inuu waxbarto wuu diida hooyo aabba sidoo kale warkama yeelaayo maanta horta waan isku dayaa inaa wax u sheega oo aan canaanto hadii balwaanadeeda uu wax ku yeeli doono meeloo fadhiya lay arag warqad baasu aqrinooyaa waryaa khaalid oh, adiga ciyaar wax darnama iska dayanaysa ciyaaraha waa kaa yaabanahay habeenka laakiin oo soo socdana wiikada jambiyonka sanadkan anaga leleh warqadaan iga dhaaf horta ha jeexma haduu rabee balaayadu waa kan mustaqbalkaaga kaa luminaayo ila hadal horta saakay shaqada ma shaqo uma socdo saaka shaqa daraada ayaa uga haray guriga darta ayaa u joogaa maanta kaalin soo fariisa maanta inaa kula hadlaa jirto oo aan wax kuu oh. sheego inaa wax maqasho waa diidee ah, keebalka lacagta ka dhamaatana maxaa noogu shubaysalacag maku shubaayo ani lacag dambe maku shubaayo saasuu ahaanayaa inaa ciyaar dambe fiirsatid inaa wax dambo samaysidna ma lagaa rabo qadka xataa maalmahan maaqaana baay horta youtube ku fiirsata youtube ku fiirsada waa ugu talagalay inay lacagta dhamaato aadan internet dambe gelin waa waxaan ka shaqeeyey dhib aniga wax joogtay waxweyn miya suleeqa lacag mee kugu shube eh? ayadoo tagaan ayada internetkada lasoo isticmaala suleeqa kaa dhimatay niyaho aan wax kuu sheeg nin weynaad tahay oo dhallinyara ah hadda soo baxayo mustaqbal inaad subax markaa kacdo aada quraacato aad baxdo magaalada tagto aad ciyaaro iyo laadhuu balaayo aad soo ciyaarto aad soo noqoto habeenkii aad seexato horta makuu mustaqbala nin weyn baa tahay maxaa saa maxaa kaa qaldan qaalido anoo kaa yara oo daadi kaa yareed ahba waan reerka maanta kaalintaydu waan kalaya oo waliba gabar adigoo nin raga ah oo curadkii guriga ah see wax kaa yihiin qaalidow maxaa la qabanaya walaali waartee anii horta qorsho walaali halmar daynoo raadino haye maxaa ku sameynaya deen hadaa raadiye darib tahriib yurub aan tagaa qaybtaa qabato dhan aan qabana anigana yaa kaaga sheekay waa la oo oo haddii yurub la tago waxbaa rag loo qabtaa cawanka xaafadda nala dheganaan jiray oo dugsi nala dhegan jiray ogeed haye ma arkinu waa guriga gatay waxaase lagaa dhaadhicimiya ciyaaraha habeen kasta facebook soo gala waxaa kaa dara gari mataqaane ah, si fiican habeen dhowata fam bershu iska soo sawray garoonka tegay eh, kii kale mataqaane oo isha kii macalin ka dhalay cismaan ah, ah. ah dhama bixin kii kala mataqaan waxaa lu qaas deganaa cidda oo ma weyn oo baradhada geli jirtay si fiican qudaarta ma arka gurigooda south africa aaday inagooda waarka gurigooda si qurxana loo dhisay isaga waa waxaas oo ani marka adihii hooyadii waa ugu jiiftiin lacag dhan ma iga ilaalinayseen haddaa lahaadeen mar hore ani gurigan waa artay dabaqaan ka dhisi lahaa lacag waxaa la siinaa nin weyn oo dadaalayo shaqaysanayo adi ma ugu shaqaysanay Eh, dugsiga sare hadaa dhamaysmaa jaamacad gashid aniga baa noo shaqeeya aan jamciya khamiis jaamacad dhigtaa adoo dugsiga sare dhameeyey maxaa inaa buufis isgeliso adduunyo kale isku furto maxaa ku gelina wiil yaraata inay cero kaasoo baxda maarta maa jaamacad dhigata lacagta waa lagaa dhiibaya laga dhiibaya marka adiga taandaertaa soo shaqeysa gurigale ma dhaaftabe ooyanoo aragta ma shaqeysay waa kanaya adiga yaa ku dhaha lacag ma lagaa dhiibaayo waaba iska ogaay ma laga dhiibaayo waxaasaa niyada gashatamaho lacag anaa ku siinaya waxaa rabtid jaamacadaada waxaa sheekadaas waa ii keenta tale shan kun ma shan kun ma goynayo laba kun xitaa ma dhamo wuu yaryahay laba kun leeya ha haddii suuqaan geen hadda laba kun ma goynaa laba kunoo kale meela marka allacaa ku tahriibta kusiimaa walaalo shaqo kuwaan aan la shaqeeyo subermarketka kaaga dhameynaya qayb kamid mida inaa dukaan yar meesha lagaaga furo aa ka shaqaysato ma shaqaysanayo diyaar ma tahay tahriib iyo balaayo iskadaa jimcii khamiis jaamacadaada dhigo full timekana shaqayso walaalo walaali ani intaan yarahay horta laba mid waay ani adaa shaqaalaa fiirad maxay ku seegan kuwaas wax ma ka subaxiisa u geshidaa galabta ka imaataa adoo cagaarta shan boqoloo doolar ay siiyaan bishi markaa shan boqol lacag miya waxaas intaa u shaqaynaysa adduunka fiiri limitka adduunka qofka waxaa la rabaa laba saac inuu shaqeeyo saddex saac ma arkinoo iyo maraykanka yurub ma arkinoo saddex saac loo shaqeynaa saacadii waxaa shaqeyn hadda ani yurub tegi lahaa maraykan tegi lahaa shanta boqol abish aniga laba saacadood ama saddex saacadood step step waa adduunyadan waa gaaraysaa iswaalin tartiib mar dhow inaad dharka ka caraartid ka cabsana adi buufisaa ku waalatee maxaa kaa qaldan intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afraad ee sheekada walbahar adduun inta qaybtan qaybta xigta aan ku kulmayno nabadgelyo लगा wanaag saaxiibayaal sheekada xiisaha lahayd walbahaar aduun ayaad dhegeysateen qaybihii ugu horeeyay ee sheekada ayaa weli lagu guda jiraa waan filayaa in saaxiibaday aada ula dhaceen dhegtana maadaama sheekada sheeko cusub ay tahay saaxiibada waxaan rajeynayaa inay sheekada inta ka dhammaanaysana ay dhegta ku seexeyn doonaan aad saaxiibada dalabkooda ku timid sheekada mm-hmm iyagaa soo dalbaday in sheekada maaragta loo saaro siday noogu wen yihiin waa soo maaha mhm. sheekadii ay dalbadeen maadaama la keenay mhm. saaxiibada in badan qadarinaan u haynaa waayahay deeqahay dhankii sheekooyinka aan ku laabano sheekadan kale ma anigaa soo qabta mise adiga hmm. bal sheekada adigu noo soo qabo waayahay sheekadan haddii aan soo qabto gacanteyda kusoo dhacday markaan amaalo aalaaba sheekooyin inala soo wadaagto mar walba ayaa sheekadan noo soo dirta waxay tiri waxaay ku bilaabaysaa sheekadan sheeko gaaban oo qosol badan baa layiri gabar qaawan oo sidii hooyadeed ku dhashay ah mm. ayaa gaari tagsi ah garaysatay intii wadada ah lagu guda jiray ayay waxaay aragtay darawalkii oo gabadha ku mashquulsan haa su-aal ayay weydiisa marka waxay tidhi hmm. maxaad iga eegaysaas isagiibaa ku jawaabay eh. waxaan la yaabanahay eh. lacagtaadi siin doonto meeshaad kasoo saari doonto war sax waana kuu fikerayaa <laughs> an waxaan islahaa eh, fooda wadaa ah, mm. laakiin hadda maskaxu keensaday mm. iyada maba fiirinoyaba ah. wuxuu fiirina la yaaban yahay ah, lacagta lasii doono xagee laga soo bixina maadaama qofka taxi raaco ama gaari raaco mm. lacagaha uu kasoo bixiyo boorso ama jeeb hadii labadiiba qofka uusan boorsana wadan marna uusan wadan uusan jeeb meesha ku haynin talo mm, lacagta xaguu kasoo bixin doonaa ninkaa fiican uu fakeray <laughs> laakiin dadka sheekada marka hore la akhriya waxay isleeyihiin ninkan laagta muxuu ka fiiriyey inuu foodeynayo oo kale ha loo fahmaa laakiin maskaxuu la yimid kaaraba <laughs> eh, maxaa tiradaa mar walba inaa fokaska aan luminin waxay ka tahay waxyaabaha qofka qofnimadiisa ilaaliyo haddii tusaale intaad suuqa aado mhm. aad shaati doonato mhm. waliba nooc aad cayimatay aad doonato mhm. markaad suuqlooda dhex tagtana ay ku dhahaan kanaa ka fiican kanaa ka raqiisa kanaa ka cusub kanaa ka dambeeyey lagu dhaho oad hay anta talaada leexato loore meeshaas waxaa waaye shaqsiyadaada wax weyn oo dhibi kartaa waxaana taha qof laga dhaadhicin karo wax kasta oo suuqa aad waxaa u doonatay ama ka keen ama kasoo laaba may dada dhaqankooda waxauu yahay eh, tusaale qofaa waxaa dhaqankiisu yahay markii uu rabo inuu shay soo gato xaafadda intuu joogo sii iclaamsanaa waxaas waxaasaa rabaa markuu tago suuqa shaygii niyaddu ku hayay uu tagaa uu soo qabsanayaa leh mm-hmm. qofne een suuqa iska tagaaya dooqyabahalan ku dhacaya markaas waxaa laga yaabaa qof kasoo waxba soo gadan haddana inuu iska soo laabto laakiin su-aala kudiinadeeqa in suuqa iska tago haba wax lagu dhego ragga iyo dumarkaya u badan walaahi horta taas qiyaas aan sameeye ma jiro laakiin aniga waxaan isleeyahay anaa iska warramo un moogtaha ani waxaan jeclaha inaan kasii fikero waxa waxaa qaadana inaan kasii fikero anoo og aa inta soo qabsado okay marka waxay ka dhigan tahay maadaama adig aa isku jaangoysay dumarkaa matale oo dumarku way ka fikiraan sooma ma ah waayahay laakiin inta badan sida caadiga ah mm. waxaa la dhahaa suuqa marka la joogo mm. in habasheega cusub la dhaho kan amaa qaataa dumarka oo badan raggu dhibkaas jijiidkaas ma ka helaanba waxaa qaadaniyo noo qaada ay dhahaan waaba horaa loo qaata waa kala tuurtaa laakiin waxaa laga yaabaa eh, hablaha markay adeegtaan iyagoo alaabtii wata inay haddana intay suuqa intay kasii baxayen meel kale wax ku arkaan ee dhahan kana waa ugu fiicaya kana waa fiican way jirtaa maha waa samays maya taas waa way jiraysaa waxaa keenayso mataqaanaa <laughs> eh, waxaa keenayso eh. qofka yacni dumarka sida badan waxyaabaha dhadhalaalka iyo eh, maxaa mm. la dhahay uduga iyo waxyaabaha qorxoonayo sida badan waa waxyaaba aadka loo wada jecelyahay marka qofka haddii lacagta uu hayo maxaa u diiday inuu iska iibsado ishiisa ay la dhacdo waa sax harta qofka hadduu lacagta haayo mm. laakiin marka qaar iyadoon la haynin Ah, waxaa laga yaaba in qof banaanka jira lagu col yiraahdo mm. waxba ay ka dhiman aniga taas horta kuma jiro aniga waxay qorshee ku socdaa ma fahamte waxdaa soo gadanaya marka hore sii qorsheysana aad aad wax kaloo ekistara oo zaa'id haddaa haysto mm. waa laga yaaba wixii markaas aan ka helana inaa saa'idsato ah. laakiin uma badni laakiin uma badni mm. waayahay saaxiibada barnaamijka dhegeysanayana deeqay way ku maqlayaane suuqa kugu arkaan adoo hadba meel markaad alaab gadato waxbaar socoto meel kale ku leexanay mm. iyagaa soo qaban doono <laughs> iyagoo faarkaa wada keeni doonee <laughs> maya maya taa macnaheedu ma inaa meel inta tago wax ka iibsado meel kale wax ka iibsado taas culeys ma laha laakiin waxaa iibsanaya macnaha yani hawshii markaad dhamaysatay mhm. ood sii socoto istiraad bis hawsha aan ka dhamaatay inaad mid kalsoo dhacay dhankii kaalmada sugaanta u laabanayna waa dhaantaynaynaa marka mhm. la dhaanteeyo soocaadi maaha aad iyo aad marba dhinac in lasoo qabto mar dhinaca dhaantada mm. xamariga kilikiliga lamaanaha sidaan barnaamijka hordhiciisa kusoo sheegnay waxaan soo ah, qabanaya markaan hees dhaanta ah waxaa ku wada luuqeynaya markaa nimcanuura iyo xasan xariif mm. dhaantadan markaan waxaa la dhahaa soojad iyo noqo barnaamijkeena galab wanaagsan ayay qayb ka tahay dhegeysi wacan saaxiibayaal iyo sendiri hadda sahaamiyaysaydehi lahay waxaan ku samayn sida ahaad geeyayo soodonkehe qur'aan laa isahaar burde silcayehe dartaa i sameehey waa haleleh waxbaa ka dhacay waxaan rajeynayaa dad badan oo dhaantooyinka ku haysta inay madaxa lasii ururhayaan heystii nimca dhaantadii ay ku wada luuqeynayeen nimca nuure iyo sidoo kale xasan xariir waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan qaybihiisii dhexe isla sii maraynaaye weliba waxaan kusii shaqaynaa qaybihii dambe mhm. sheekooyinkaan ku laabanaynaa aad iyo aad waa tahay deeqay sheekooyinka oo aan weli fari ka qodnayn bal dhinacaaga sheekadaad haysa noo soo qabo waayahay sheekada gacanteeda kusoo dhacday markaana ah waxaa la yiri oday reer miy ah ayaa waxaa la siiyey weel yar oo raashiin ku jiro haye remiyiga inta badanna dee waxyaabaha yaryarka ah mm-hmm. kuma haystaan iyaga shaah haddii kuu keenaya waxay kuu keenayaan kalax weyn mm-hmm. maxaa tiradaa cunto haddii kuu keenayaan xeero mm-hmm. buuxda koob waxaa jiraba magac laho farow la yiraahdo aad weyn maxay ahayd tole iyo maxaa la marba nuuc waaye kuwa qalinana waa arkay kuwa siin ahna waa intaba way jiraan caanaha xitaa markay keenayaan dhiilo dhanaa lagu soo agdhigaa ah. wax galaas lagu soo shubay garaafo laba galaas lasoo raaciyay ah, dhaqankaas inta loo ka jiraa maaha waayah marka odaygii waxaa weel yarbaa raashin loogu soo shubay markaas baa la yiri adeer bisinka u qaba shaydaanka kula cunin markaasaa waxa uu ku jawaabay hmm. adeer aniga iyo shaydaan waxaan ku kala dhimanno meeshaan kuma jiraan <laughs> ninkaas calooshu ka hadlay ani iyo shaydaan waxaan ku kala dhimanaynaa o dhan meesha kuma jiraan ah. waayahay eh, inkastoo ay fiican tahay in bisinka loo qabto waxaan ha yaraadaan badnaadaan ah waxayna barakada ku jirtaa hadii hal qaada xitaa aad haysato bisinka inaa u qabatid haddii aad hilmaanto xataa inaad gadaal ka tiraahday bismillaahi awalahu wa aakhiru ah, saasaa inta badan fiican laakiin reemiyigu waa iskaa dhib badan kaftankooda laga yaaba inuu meesha la galay ah, sheekada ugu dambeysaan soo qabanayaa deeqe sheekadan waxaa noo soo diray qof la yirahda cabdicasiis uu yidhi waxaan joogaa degmada hilowaah mhm. wuxuu ku bilaabay sheekadan waa sheeko waalan mhm saddex nin oo cabsan ah, waxay soo raaceen wadhaa gaari tagsi ah mhm. ninkii tagsiilaha ah wuu fahmay inay cabsan yihiin intuu baabuurkii kiciyey mhm. oo isagoo dhaqaajinu haddana demiyey mhm. markaasuu dhahay waa imaanee soo dega kii koowaada lacagti siiyey dhag kii labaadna wuxuu dhahay saaxib waa mahadsan tahay kii saddexaad aad darawalkii dharbaaxa ku dhuftay darawlkunaxa waxba isdhaa waa lagu fahmay waxuusidhahay ninkan wuu kugu fahmi kartaday ah mm-hmm. intuu marka daroolkii naxsanaa mm-hmm. uuna ka fikirayay in la fahmay mm-hmm. uu hadal la soo booda marka markaas wuxuu dhahay ninkii cabtooyga ahaa mar dambe gaariga xoogha uwadin waabana dili gaartay eh, eh, eh, waxbuu fahmaa islahaana markii intaas sheekada ay maraysamarayso <laughs> <laughs> ah. waxaa isleey qofkaana fahmay ah. laakiin wuuba kasii daray u dharbaaxay wuxuuna dhahay waryahane mar dambe saana yeelin hadda waana dil rabta ka war waa fiicanta waana keenta laakiin khataraana gelis wax la keenayna maleh gaariga inta loo daaray iyo haddana loo damiyi soo dagaala lacagtiina laga qaada waa sheeka qosol badan mm-hmm. saaxiibkana la soo wadaagay waxaan leenaa waa mahadsan tahay gunta iyo gabagabadii barnaamijkan taaganahay cabdulaahi waayahay waa tahtee qay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibada galabta dhegta nagu hayana mm-hmm. iyo farsamayaqaanka iyo dhammaan intii ay suuragashay intii u suuragali weysay inayna dhegaystaan oo ay nala socdaan mhm. saaxiibada waxaan leeyahay aada iyo aad waad u mahadsantihiin aniga iyo adiguna mhm. waa mahadsannahay kuwii sheekooyinkooda aan ka gaari weynayna mhm. saaxiibyaal noo cudurdaara waqtigaa naga dhacay intaan inka badan inaan idla joogno oo sheekooyinkaa aan sii akhrino waan jeclayn waan rabi lahayn inaan markaasi fikradihiina ama waxyaabaha aad noogu talagashay inaad naga qoslisaan aan halkan kasii dayno deqay heesta gabagabada barnaamijka soo qabo waayahay gabagabada waxaan uga tegaynaa saaxiibada heesta hadda mardhow dabka laga soo qaaday oo ay ku looqeyso fanaanada da'da da yare codka macaan najma nashaad heestu magaceedu waxaa la yiraahdaa ku siiyay naftu waayahay heestaasa u dambeyso barnaamijkii deeqii cabdulaahi idinla socodsiinayeen waxaan idin leenahay anagoo isku duuban nabadgelyo kusugahaya jakuusamirtaa kula saaka walnimaanu sanadkeen gayla saa'il soodkaga macaaniga seexi saarkaga ihaye sacabiitu saac ka dambeeya sidaa ah owaleesa halmooha gargacay sugan baa igu saaqan kuusi raadan ka shoodta siya ila saa'il sod kaga